Mm-hmm. climna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma alxamdu lilaahi cala kuli xaal nacuudu billahi min xaali ahli الnaar waxaynu ku jirnaa kitaabkeennii alshamaa'il اlmuxamadiya waa darsigii koob iyo labaatanaad biidni اllahi tacaala waxaynu ka anba qaadaynaa baabu ma jaءa fii khuliqi rasuuli اllahi salى اllahu aleyh wasalam waana baabka siddeed iyo afartanaad waxaa ku sugan shan iyo toban xadiid wuxuu sheekhu baabaystay waa wixii ku yimi ee axaadiisa khuluqi rasuuli llaahi sala allahu caleyh wasalam hore waxaan usoo marnay khalqi rasuulillaah khalqi bifatxi lkhaa wa abuurka iyo shakliga iyo qaabka waa qaabka muuqda ee dhararkii iyo dhumucdii iyo midabkii iyo umuurihii maantana waa khuluqi rasuulillaahi waa dhaqankii iyo dabeecaddii iyo sajiyadii iyo akhlaaqayaadkii uu lahaa ayaynu baranayn ilaahay subxaanaه wa tacaala baa ammaanay oo duuduubay wa inaka lacalىa khuluqin cadiim ilahay wuxuu adeegsaday muakidaad badan fii cilmi اbalaaga marka la eego wuxuu caddeeyey akhlaaqiyaadka halka ugu sarraysa inuu ka joogo nebiguna waa sii caddeeyey wuxuu ihi inamaa bucistu liyutamima makaarima alakhlaaq ulajeedka lay soo saarayba waa inaan akhlaaqda dhammaystiro mar kale wuxuu ihi ina axabakum ilaya waaqrabakum minii majlisan yowma alqiyaama axaasinukum akhlaaqan dadkaan ugu jecelahay aakhrana jiiraanku aanu nahay waa dadka ugu akhlaaqda wacan marka akhlaaqdu waa wax wanaagsan in la wanaajiyaana waa diin mar kale nebigu wuxuu uhi ina allaha qasama akhlaaqakum kamaa qasama arsaaqakum sida arsaaqadiinu oo ay qaybsan tahay ee mid u badan yahay midna u dhexdhexaad iyo midna u yaryahay ayaa akhlaaqiyaadkiinana loo qaybiyey akhlaaqdu waxay u qaybsantaa laba qayb waxa la idhaha jibilli oo waa lagugu abuuray qaybna waa muktasab ta wax loo dhiganayo ee laysu wacdiyayo ee aayaadka loo akhriyayo axaadiista loo akhriyaya waa qaybta muktasabka ah. tii lagugu abuurey maaha tii lagugu abuuray waad leedahay laakiin tii lagugu abuuray teeda xun diinta iyo deliilka lagu khafiifiya ta lagugu abuuray wanaagsanna diinta iyo deliilka lagu kobciya marka waxaad waxu dhiganaysaa waxa weeye inaad tii lagugu abuuray liidatayna aad yarayso ilaa aad meesha ka saarayso taad ku abuuranaydee wanaagsanaydna aad kobciso ilaa aad meel fiican gaadhsiinayso maalin baa waxa dhacay wafdi nebiga u socday calayhi salaatu wasalaam oo qabiilka ladha cabdilqays ah ayaa dhammaan raggii intay awrta ka soo daateen ayay orod nebiga ugu yimaadeen jacayl ay u qabaan way la fadhiisteen nin iyaga la socday sidaa ma yeelin awrkii buu dabray awrtii kaluu dabray dabeetana wuxuu qaatay shandadiisii yarayd ama maxaa la dhahda hambaagiisii maryihii buu la baxay cusba kuwiisuu bedeshay marya cusub buu soo xidhay isagoo aayar socdu nebiga u yimi waa uu salaamay oo soo labistay wuxuu yidhi laba khasladood baad leedahay niyaw oo ilaahay jecel yahay waa maxay alxilmu waalanaat waxaad leedahay waxaa la yidhaahdo dulqaad iyo ukaadsiiyo ukaadin qunyaridda ayaad leedahay oo rasuulka ilaahay oo maanigaa yeeshay si allah igu abuuray me ilaahay baa kuga abuuray buu su alxamdu lilaah aladii jabalanii calaa maa yuxibuhu allah warasuuluh ilaaha waxa ilaahay jeceliye rasuulku jeceliye igu abuuray ayaa mahadleh halkaa waxaa laga qaataa akhlaaqda qaybi waa jibiliyo waa abuur qaybna waa muktasab markaynu deliiladan dhiganayno qaybta muktasabkaa la xoojinaya qaybta jibiligaana iyana waa la mid ugu horeeya wuxuu hi xadaanaa cabaas bn maxamed اduuri qaala anaa cabdulahi bn yaziid almuqri qaala anaa lays bnu sacd qaala xadaanii abu cusmaan اlwaliid bn abi اlwaliid can sulaymaan bni khaarija can khaarijata bni zayd bni haabit qala wuxu uhi dakhala waxaa galay nafarun koox calaa zayd bni haabit wa aabihi faqaaluu le waxay ku yidhaha xadinaa noo xadiis axaadiise axaadiis rasuuli اllaahi sala اllahu aleyh wasalam axaadiistii nebiga noo xadiis qaala wuxu uhi maada uxadiukum maxaan idiin xadiisaa bimacnaa axaadiista nebigaan ka hayaa way badan tahaye dhinaceen idinka xadiisaa kuntu waxaan ahaa jaarahu jaarkiisaan ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam fa kaana wuxuu ahaa idaa nasala calayhi lwaxyu marka waxyigu ku soo dego bacaa ilaya cid buu ii soo diri jiray fakatabtuhu lahu waanu qori jiray aayaadkii soo dege fa kunnaa waxaananu ahay idaa dakarna adunyaa markaan adduunyo soo hadal qaadno dakarahaa macana sheekada waa nagu darayey isna waa soo qaadayay wa idaa dakarna alaakhira aakhira markaan soo hadal qaadnana dakarahaa macana waidaa dakarna acaama dakarahu macana fakullu haada ma waxaasoo dhan uxadisukum can اnabiy sala اllahu alayh wasalam markaa saxaabigu wuxuu doonaya inuu ku idhaahdo dhallinyaradan taabiciinta u yimi wararkan ayaa ciidday ka badan yihin waxa keenay inaan war badan hayaana nebigaan la jaar aha gacanyaranuu ahaayo diinta iyo waxyigaan qori jiray oo aayaadku markay soo degaan zayd ibnu haabit waa saxaabigii qori jiray waana ninkii gudidii qortayna isagaa hogaamiye ahaa oo afartii nin e, qorayey isagaa mas-uulka ahaa marka wuxuu inoo sheego kale sheekada caadigaa ah, nebigu calayhi salaatu wasalaam haddii adduunyo lasoo qaado oo la ammaano ama la dhaleeceeyo labada wuu nala gelay aakhire marka lasoo qaadee la ammaanana waa nala ammaanaya cunto haddii lasoo qaadana waa sheegay bimacnaa cuntada waxaa loo soo qaadaya dee waa mubaaxaad iska bannaan tahay in la soo qaado fakul hada waxadiiuhu can nebi sal sl wuxuu doonaya inuu yidhaahdo majliska nebiga waxaa ka mamnuuc ahaayuun wixii dembi iyo tacadi iyo meelka dhac ah ayuu mamnuuc ka ah laakiin nolosha caadiga laga sheekaysanaya ascaarta iyo qiimayaasha laga sheekaysanaya nolosha adduunya taarikhda laga sheekaysanaya aakhiray adduunba waa laga sheekaynaya wixii tacadiya dembiya ah, isagu waa inaga reeban yahay waa xadii saxiix xadiiskaasi qaala xadaana isxaaq ibnu muusa qaala xadaana yuusuf bn bukayr can muxamed isxaaqin can muxamed ibni kacb اlquradi can camr bni caas radi allahu canhu qaala waxa uu yidhi kaana rasuulu lahi sal slam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yuqbilu mid qaabila biwejhihi wejigiisa wuxuu ku qaabili jiray iyo wa xadiiihi hadalkaba wuxuu ku qaabili jiray calaa ashari اlqowmi dadka ka ugu sharka badan ayuu qaabili jiray ashar laba dariiqa lagu keenaa ee siiqatu mubaalaqada ashar oo hamsaha la adeegsado iyo tago in hamsaha laga tagaa fasiixsan ala shari اlqowmi iyo khayri اlqowmi laakiin maanta kamuu tegina waa keene ala ashari اlqowmi dadka meesha fadhiya ka ugu sharka badan yata'allafuhum wuu ku soo dhowaynayaa bidaalika arrinkaa nebigu indhahana waa uu eegi jiray warkana waa ku halqabsan jiray ninka ugu liita ugu sharka badan fa kaana yuqbilu wuxuu ahaa mid qaabilo biwejhi wejigiisii o xadiisihi calaya aniga xataa danantu ilaanu qaatay anii aniguba khayru lqowmi ragga inaan ugu khayr badanahay mabaan oga bedaway cadda nebiga ee ninka ugu hooseeya uu qaabilayu ku magac qabsanayo faqultu yaa rasuul allah ana khayrun aw abu bakrin maanaa khayr badan sa bakr faqaala abu bakrin faqultu ya rasuul ana khayrun am cumar maanaa khayr badan mise cumar qaala cumar faqultu ya rasuul ana khayrun am cumaan faqaala cumaan halkaa markuu maraya wuxuu yidhi khalaasow carriba ma lihid maba dhowidba hadduu sii wadi laana cali buu raacin laa uu wadi la falammaa sa'altu rasuula allahi markaan rasuulka alla weydiiyey fasadaqanii oo uu runta ii sheegay falawadidtu waxaan jeclaan laha annii anigu lam akun sa'altu inaanu waxba weydiin nebiga waxa dabeecadu ahayd raggaa meesha fadhiya ninka ugu hooseeya diin ahaan ayuu indhahana saaraya kuna halqabsanaya isagoo soo dhowaynayo dumayo oo diinta jeclaysiinaya qadiyaddii waxay keentay camr bn caas inuu qalad fahmo weliba camr bn caas isagu saddex arrimood buu lahaa waa midda koobaade nin dhowaan soo islaamuu ahaa oo raggii dhowaan soo islaamay nebigu soo jeedkan uu jeedayay iyo hadalkan ku qabsanayo wuu soo jeclaysiinayaa diinta waa talabaade nin markuu gaaladaba la joogay reer quraysheed madax ah oo arrimaha waaweyn lagu halleeyo oo qiima luuha xataa maalintii la soo xero celinayay saxaabada ee najaashi laga soo celinayay ciddii loo dirtay wuxuu aha camr bn caas waayo boqorrado dhanbu saaxiib la aha nin boqorrada u gala oo madaxdu taqaanu haayo qiimo leh waa ta saddexaade isagoon laba biloodba islaam hayn ayaa waxa loo baahday nimanka la yidhaahdo lakham iyo judaam waa qabiilkii dhalay isaga abtiyaasha u in ciidan loo diro daruuri waxay noqotay isaga in loo dhiibo ciidankan ayaa la socda cabdiraxmaan bnu cawf iyo cusmaan bnu cafaan iyo cumar baa la socda raggii khatarta ugu waaweynaa muslimiinta isagu kamu eegin xaggan kale ee in abtinimada loogu xulay laakiin wuxuu ka eegay barragga maanta alguidhow tale eeg show waxaba tahay ragga ugu horeeya xaggii warka iyo eegmadii iyo arrimihiina nambar wan ma ka aha wuxuuse ugu sharaf badan maalintii dambanbuu isweydiyu idhi bal arintaba gunta soo xaad rasuulki ilaahay oo hee dadka yaa u khayr badan maaniga misa abubakar markaasuu leeya wankaatay ama tuuga marka afkiinna lagu hadlo deetna wuxu abubakrin haya tii koowaad ma hayse maanaa khayr badan mise cumar maya cumar haya tii labaadna ka dhacday malaa mar walba nafta wuxuu isleeyey nambarka saddexaad maaniga mise cumaan maya cumaan markaasaan iska aamusa bui gabiir ma lihid ma dhowid waxaban jeclaan laha buuhi inaan waxba weydiin waayo waxaan ogaaday qaabilidda nebigu qaabilaya xigmado kaloo waaweyn oo taan moodaya aan ahayni inay meesha taalo marka waa dhaqan wanaagsan oo qofka la soo dhaweynayo diinta la jeclaysiinayo ihtimaam in loo muujiyo ihtimaam oo in qofka la danaynayo oo qiima leeyahayoo lagu talagalo waa qorsho wanaagsan wey qaala xadaana qutaybat bnu saciidin qaala xadaana jacfar sulaymaan adubaci can haabitin can anas bn maalik radi allahu canhu qaala waxau ihi khadamtu waan u shaqeeyey rasuul lahi sal ly slam cashra siniina toban sannadood muslimkana waxaa ku soo arooray khadamtu tica iniina sagaal sano halkan muxuu yidhi toban sano iswaafajin doona famaa qaala lii iguma odhin uffin iguma odhan qadu weligii uffin macnaa waxa wey ahay ah iguma odhan wamaa qaala lii iguma odhan lishayin shay sanactu aan sameeyey lima sanactahu maxaad u samaysay walaa lishayin taragtuhu shay aan ka tegayna lima taragtahu maxaad uga tagtay ima odhanin wa kaana rasul lah sal slam rasuulku wuxuu ahaa min axsani الnaasi khuluqan min axsan haddii sayda loo qaato oo minta tabciidiye laga dhigo waxay noqonaysaa dadka wanaagsan ee akhlaaqda wanaagsan ayuu kamid mid laakiin minta waxa laga dhigaya zaa'ida maxay noqonaysaa axsanu naasi khuluqan dadka ayuu ugu akhlaaq badnaa cid ka akhlaaq badanna ma jirin walaa masistu ma taabanin khazan baasha khasga la ydhaha waxa weeye waa xariir iyo suuf isku jira waa mare isku jira oo qaybna xariir tahay qaybna suuf tahay walaa xariiran xariir toosna maan taaban walaa shay-an shayna ma taaban kaana ahaa alyana mid ka dawacsan min kafi rasuul lah sal l slam rasuulka calaa cashiisa wax ka dawacsan weligay ma taaban walaa hamamtu hamamtu miinka in la fadxeeyo ayaa fasiixa shamimtuna way soo aroorto la kasriyo maan ursanin miskan cadarka miska laydhaa qaduu weligay walaa cidran iyo cadar kale oo kaana adyaba ka udgoonaa min caraqi rasuuli illaahi sala allahu wasalam anas maalik radi allaahu canhu nebiga wuxuu u shaqaynayey taqriiban sagaal sano iyo dhowr bilood waayo nebigu madiine wuxuu joogay toban biloodoo buuro ah anasna waxaa loo keenay markuu tiraba saddex afar bilood ilaa shan bilood nebigu joogay ayaa hooyadii umusulaym toban sano afoan toban sano ayaa nebigu joogay madiina markuu dhowr bilood joogay afar bilood shan bilood meelaha ayaa umuslm nabigata qof walba wabuu kuu hadiyey anuu wa kaloo kuu soo hadiyeeyaan garan waaye wiilkayga waa toban jir waa nin najiiba maskax leh ha kuu shaqeeyo markaa tobankii sanee nebigu jooga madiina dhowr bilood baa ka tegey markaa muslimku markuu yidhi sagaal bilood wuxuu jaray maxay muxuu jaray intii dheeraadkahayd buu jaray markuu imku halkan leeyahay toban sanana dheeraadkiibuu buuxiyey luqada carabiga waa lagu yaqaanaayo kusuurta waxba lama sheego inta dheeraadka ah ama waa la jaraa ama waa la buuxiyaa inagoo saanaa tobaneeye sanoonikaas iga weyn shan sano iga weyn dhowrkii bilowda dheeraad wad iska goynaysa markaa toban sano oo wax yar dhiman buu nebiga u shaqaynayay waa muddo dheer weliba waa wiil yaroo toban jira wiil yaroo toban jiri intuu qaldayo intuu hagaajinayo waa isku dhadhowaanaya haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin ah ee eh, maxaa saa u yeesha ma odhan hay aan sameeyey ay ka daa mu odhan hay aan samayn waayey maxaa u samaynayda mu odhan waa qimat اlakhlaaq qofkana akhlaaqdiisa waa lagu gartaa markaa wada shaqaysaan hadaad laba maalmood meel wada fadhiisataanoo sheekada yar wadaagtaan akhlaaqdiisa ma garan kartid waayo shaqaydima dhex marin qaladaadkaaga mu arag meelka dhacaaga mu arag cumar khadaab baa nin markhaati loo qabsay baa lagu yihi miyaa taqaanaa suu yihi haya waan aqaanaa oo xaggeed ku taqaanaa isku masaajid baanne suu waa maya miyaa safar la gashay buu yidhi oo akhlaaqadiisa aad baratay waa maya jidiin iyo haalam idin dhex maray suu yidhi maya sibataa rukuucdiisi sujuudiis maad taa garasho lamaydhaaye faraha ka qaad nebiga muddadaa dheer buu u maalin hohay muu maqal waa qimat alakhlaaq marka qofka wanaagsanna shaqada lala shaqaynaya waa muriix waa lagu nastaa qodobka labaad waxa weeye nebiga wuxuu ahaa cidda ugu akhlaaq badan markaa minta laba baa ku taalla inaad zaa'ide ka dhigto oo tila axsanu nnaasi khuluqan iyo inaad ka dhigto bayaaniya min axsani الnaasi khuluqan ay kaana axsana الnaasi khuluqan walaa masistu khazan walaa xariiran khaska waynagaa sheegnay waa xariir iyo suuf laysku daray iyo xariir caadiya mid mara kastoo dabacsan waan taabtayo nabiga calaa cashiisa wax ka dabacsan ma arag horena waxaynu u soo marnay bilowgii kitaabka kaana shasnu اlkafayni calaa aliisu way adkaayeen ibnu xajar wuxuu leeyahy waxaa laisku waafajinayaa waxa adag waa lafaha waxaan dabaacsanna waa saanta marka lagu leey wa tahay waa diirkan sare ayaa dabaacsan halka lagu leey wa adagiinna qara lahaa wey waanay kala duwantah qofka isagoo lafihiisu qara leeyihiin ayaa saantan sare ama dubkan sare uu dabacsanaan karaa wuxuu leeyahay saxaabigu maan maan urunin miski waa nooca cadarka ugu fiican walaa citran iyo cadam waa takhsiisun bada tacbiimun bacda takhsiis marka hore wuxuu sheegay mid khaasa oo waa miskiga haddana muxuu sheegay magacii guuda cadar oo dhan oo adyaba ka wacan ama ka udgoon min caraqi rasuul lah sal slam xadiisku waa xadiis saxiixa anas maaligna waa xoogogaalkii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh qaala xadaana qutayba bnu saciidi waaxmed ibni cabdata huwa dabi walmacna waaxid qaala waxay idhahdeen xadaana xamaad ibnu zayd can salmin alcalawiy salmin alcalawi waa nin daciif ah waana nin lagu nisbeeyo tashayuc can anas maalik radi allahu canhu can rasuli lah sal ly slam annahu kaana waxa uu ahaa cindahu agtiisa waxaa joogay rajulun baa joogay rajulkaasoo bihii uu ku sugan yahay aharu sufratin aharu raadka sufratin huruud huruuddan dumarku ismarayaan ayaa raadkeedii ku yaalay qaala wuxu uhi wa kaana rasuul lahi sal l rasuulka ilaahayna wuxuu ahaa laa yuwaajihu midaan waajihin axadan qofna aan kala hortegin bishayin shay yakrahuhu uu nacayo qofku wuxuu nacayo kalamuu hortegi jir kuma caddayn jirin falamaa qaama markuu kacay qaala lilqowmi qowmkii wuxuu ku yidhi low qultum lahu haddaa ku odhan laydeen yadacu ha ka tago haadihi sufrata sufrada inuu iska daayo lakaana axsan jawaabtii lowdu waa ay xadfan ninkani wuxuu marsan yahay huruud huruudda inuu toos u marsaday iyo inay xagga xaaska ka soo gaadhay labaduba waa suurtagal huruudda in la marsadaayna dhaqan wanaagsan oo rageed maaha waayo waa tashabuh binnisaa nebiguna waa diiday in dumarka laisku shabaho markaa nebigu halkuu dhaa war hebelow huruudda iska daayo de ha ayaa wuxuu ku yidhi saxaabadii war miyaa ku tidhaahdaan ninkani iska daa ha iska daayee macnuhuna waxa weeye waa dariiq la barayo qofka daaciga iyo caalimka iyo mucallimka marmar badan baa qofka la tarbiyeynayo inaad toos ugu sheegto iyo inaad saaxiibadii u mariso waxaa ka fiican oo ka macno badan inaad saaxiibadii u sheegto tihaahdo waa ninka intaa yar buu leeyahy alade intaa ka hagaajiya nebiguna mar kaleo keliya maaha marar badan buu isticmaalay khaalid bin waliid sababtuu ku soo islaamayba fariin bay ahayd uu u faray khaalid nin aad u qiimo badanoo la yaqaanoo geesiya oo hogaamiyaa buha walaalkii oo saxaabiya waliid ibn اlwaliid ayuu yihi waxaan la yaabanay caqligii khaalid siduu islaamku u arki waaye su-aashaas wuxuu u raaciyey noo iman lahaa ciidanka fardooleyd o dhan baan u dhiibi ley maseejkaasaa gaadhay uu diray khaalidna isagoo marka horeba wax qiyaasayo la warniysansi maaha oo yar hollanaya islaamka ayay fariinta u timi waa soo shubay maalinkii baa lagu wareejiyey kadalika cabdilahi bni cumar bn khadaab nebigu inantoodu u faraya xasa oo xaaskiisa ah wuxuu le nicma rajulu cabdullah low kaana yaquumu min alleyl alla ninkaa cabdilaahi qiima lahaan laaya waxaa ka dhimanuun qiyaamuleylka intii bay ku taabatay maalintii laga bilaabo muu joojinin hadduu nebigu ku odhala wareebelow qiyaamuleylka dee isku day iyo hadduu ciidu soo maro dha raganimadiisa in yar ka dhimanoo intaas waa intaa qofku labada wuxuu jeclaanaya fariinta xaggaa loo soo faro markaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh dhinac kale saxaabada inuu wax xumaana ku wajaho muu jeclaan jirin marka wuxuu faray nimankuu farayana uu ku kalsoonya inay gaadhsiinayaan waanay gaadhsiiyeen ficlan marka wuxuu ku yidhi low qultum lahu dac haadihi sufra yadacuu dayne yadacudan waa mudaarici waana jawaabtii low qultum lahu haddaad ku tidhaahdaan dac haadihi sufra soo qadar yadacuu waa dayn haadihi sufrata قال xadثna محamed بن بشhاaر قال xadثna محamed بن جaعفر قال xadثna شhuعبة عن أبي إسحاaق السبيعي عن عبد اللh الجdلي واسمه عبد بن عبد عن عائشة واسمه عبد بن عبد عن cائشhaةa أنهa قاaلت لم يkuن ma ahayn رasuل صلى اه علي سلم فاaxشhا mid xun ma ahayn oo xumaanta u dhashay ma ahayn walaa mutafaxishan mid iska doondoonana ma ahayn caaisha waxayna baraysaa dadka xun waa laba mid uu dhashay diin iyo tarbiye ka saarta mooyaane xumaanta iyo afxumaanta u dhashay midna umuu dhalana iska doondoonaya walaa mutafaxishan mar hore wanaagsan buu dhashay laakiin afxumaduu raaraadinaya iyo iyo erebeeregu ka xun yahay iska doondoonaya waa mutafaxish baa laydhaa ka ka horre la odhanaya faaxishan asal buu leeyay walaa sakhaaban mid ku qayliyana ma ahayn fil aswaaqi suuqyada sakhaab waa siiqat mubaalaga looma jeeda sidaa maxaa loo jeedaa asalkaba ma qayliyo ha odhanin aad uguma qayliyo nebigu ee in yar buu qaylin jira markaa ka soo baxaysa waxay la mid tahay wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid dallaam maxaa lagu macneeya laysa bidaalim ismaaciil baa lagu macneeya tanna waa sidii si leeg walaa mid kuba qayliyo maaha fil aswaaqi suuqyada walaa yejzii ma abaaliyo bisayi'ati xumaanta asayi'a xumaan kuma bedelo haddii xumaan loola yimaado xumaan kama horgeeye walaakin ha yeeshee yacfu waa cafiya wayasaxu waa iska dhaafaa marka caaisha radi allahu canha nabiga sifeys waxay leedahay xumaanna ma lahayn xumaanna iskama doondooni jirin suuqyadana kama qaylin jirin oo suuqoo laga qalaado meela dadku isugu yimaadaan oo xoog looga qayliyaay muruu'ada iyo dadnimada way dhintaa waxba yeeshaa walaa yasi bisayia walaa yasi bisayi'ati sayia saddex afartan sifaba sida la sheego tawraad bay ku soo arooreen laysa bifaaxishin walaa faxaashin walaa sakhaabin fi laswaaq walaa ysi bisayiati sayi'a walaakin yacfu wayasax waxaad ku garanaysaa nin yuhuudiya ayaa nebiga raashin amaahiyey muddona wuu qabtay muddadii oonay gaadhinoo saddex maalmood ka hadheen ayuu asxaabta dhexdeeda ugu yimi markaasuu yihi maxamedow maxaad raashinkii iyo amaadii ii keeni weyde reerkiinna reer bini cabdilmualib laydhaa caan baatiinoo niman nahaaba oo aan dadka waxba siinin wixii la sheegay inbaa soo caddaaday maad waxaygii siisi cumar baa booday warye ma nabiga rasuulkii all saa ula hadlaysa intuu cunaa ku dhegay cumar nebi wuxuu ku yidhi cumarow aniga iyo isaga labadaeedaba wixii kugu habboonaa maad yeeli maxaa kugu habboonaa aniga waxay ugu habboonaa inaad tidhaahdo nebi allo iska soo bixi isagana waxaa ku habboonaa inaad tidhahdo si fiican waxaaga u dalbo xaqaaga edeb ku dalbo laakiin maad yeelin sidii orado iminkana siiyo weliba laba saac ugu dar intii aad bajisay ee dhinacama juraysay intii wax ugu dar ninkii uu tegey soo qaatay alaabtii uu soo maray wuxuu idhi wax wal oo sifadii nebinimaa waan raadinayo waan kaa helay labaa igu ka dhinnaa labada igu dhinnaa waa maxay laa yajzi bisayi'ati sayi'a walaa tasiiduhu kasrat اljahli calayhi ilaa xilman xumaanta xumaan kagama jawaabo taa waan raadinayay ta labaad mar kastood sii xumayso wuxuu ka sii qaadayaa wanaag oo ninka dulqaadkiisu yaryahay mar buu kaa dulqaadan labuu kaa dulqaadan mar saddexaadkaaga wuu isku soo kaa jiirayno xaggaad noo wadaabu ka odhan libax lagama saaro ee laba keemood lagama hoo saaree laakiin nebiga caynkaa ah maaha markastoo la sii xumeeyo wanaag buu ka sii qaadaa halkii baanu ku ashahatay halkii buu ku ashahatay wuu islaamay walaa yasi bisayaati sayi'a walaakin yacfuu wayasfax wuu cafiyaa wuu dhaafaa ereygan cafi iyo inta badan qur-aanku istabadhiga waliyacfuu waliyasfaxuu faman caa wa aslax istabadhiga macnaheedu waa maxay cafigu waxa weeye qofkii in la cafiyo oo aan la ciqaabin wii waan kaa dayay ciqaabtii laakiin waxaa ka xeldheer safxiga safxiga waa maxay waa in la ilaababa alla wuxuu kuu geystay in la ilaabo haddaad imka cafido asee aana safxinin waa inaad mar walba soo hadalka haddoo tiaa soomaihi ninkii berigii ku cafiyey ood mar walba soo hadal qaado cafi waad samaysay laakiin safi maad samayn safigu waa maxay inaad ka soo qaadamin aan weligiiba qaldamin oo xataa soo hadalqaadkeedana aad ilowdo ayaa la dhahdaa safi xadaana haaruun ibn isxaaq alhamadaniyu qaala xadaana cabda can hishaam bni curwa can abiihi curwa can caaishata radi allahu canha qaalat waxay tidhi maa daraba ma garaacin rasuulu lahi sal ly slm biyadihi gacantiisa shay-an cid qadu weligii dadka caqliga le maaratay dadka caadigaa ila an yujaahida fi sabiili اllah walaa daraba ma garaacin khaadiman shaqaale wala mra'atan xaasna ma garaacin weligii marka maa daraba rasulula waxay anfiyaysaa waxa weeye waa dadka caadiga ah weeye laakiin xoolahoo kale qofku markuu kaxeeyo waa ku khasban yahay inuu garaaco walow garaaca xoolaha laftiisa la doonayo inuu noqdo mid mundabida oo nidaamsanoo aan xad af waayo waxaynu kutubaha ku aragnay jaabir bnu cabdilaahi oo neefku ka daalay ayaa nebigu soo maray ulbuu ku dhuftay deet wuu farafardeeyona kitaabka kusoo marnay marka darbiga la sheegaya waa dadka caadiga ah gaal iyo islaam nabigu cidna ma garaacin allahuma ilaa maalin jihaad mooyaane goobta jihaadka seeftuu qaadanayay cali bn abi taalibn wuxuu odhanayay nebigoo bilaabo mooyaane maanaan bilaabayn geesinimo markuu sheekaynaya marka qaarkood baanu markay xaaladdu adkaato nebiga ilaahay ku gaban jirnay buu leeyay cali bn abi aalib oo xagga horuu bilaabi jiray waanay dhacdayoo intii la jihaadayey nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi goob aanu seeftiisa qaadan oo aanu dagaalami jirin marka laga reebo beder oo goobta taliska loo sameeyey oo halkaa ka hagayy walaa daraba khaadiman shaqaalama garaacin weligii shaqaalihii gacanuma qaadin wala mra'atan xaasna gacanuma qaadin marka qofku inuu gacan qaada macnaheedu waxa weeye waa qof aan carabkiisa iyo caqligiisu keliya ku filayn oo qofkan caqlina ku maamuli waaye carab iyo afna ku maamuli waaye ayaa wuxuu baahanaya inuu sidii ul doonto oo sidii dameerkii uu dee wax garaaco laakiin haddaad qofkan af ku maamuli karto ood wax tusi karto caqlina ku hogaamin karto oo qorshayaal u dhigi karto sidaa iyo sida iyo sida nidaam u samayso uma baahan maysid inaad gacan adeegsato marka waxay tilmaamaysaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi dabacsanaantiisii iyo deganaantiisii iyo naxariistiisii bay tusaysaa qaala xadaana axmed bn cabdat اdabi qaala xadaana fudayl bn ciyaad can mansuuri can الzuhriy can curwata can caaisha qaalad waxay tidhi maa ra'aytu ma arag rasuula اllahi sal ly slam oo muntasiran ka aargoostay min madlamatin dulmi ku dhacay oo dulimahaa la dulmiyey qadu weligii madlama laamka in la fadxeeyo waa ay ku timi madlimana way ku timi ama cirdigiisa ha noqoto ama jidhkiisa ha noqoto ama maalkiisa ha noqoto eh maa lam yuntahak haddaan meel lagaga dhicin min maxaarim illaahi tacaala shayun shay haddaanu meel kaga dhicin maa lam yuntahak haddaan lagaga dhicin min maxaarim illaahi tacaala shayun shay meel kaga dhicin faida intuhika haddii lagaga dhaco min maxaarim illaahi tacaala shayun kaana wuxuu ahaa min ashadihim ka ugu daran fii daalika arrinkaa dhacay qadaban xagga cadhada wamaa khuyira lama dooransiinin bayna amrayni laba arrimood ilaa haddii la dooransiiyana ikhtaara wuxuu doortaa aysarahumaa kooda fudud maa lam yakun haddaanu ahayn ka fududi ma'hamaa dembi dembi kudhac haddaanu ahayn ma'ham shay dembi lagu dhacayo haddaanu ahayn caaisha waxayna baraysaa wax innaga inagu dabayar oo aynaan lahayn innaga waxaa dabci noqotay qofka hadii diinta ilaahay iyo sharciga ilaahay meel lagaga dhaco qof iyo qof yar dhifa mooyaane ma diirayo diintana wuxuu leeyahy dadkaa wada leh haddii halkaa wax lagu samaynayo hortiisa waxa laga iska aaminsan yahay dee waa isaga yaalihi isaga yaalihi amaba haddii la yidhahdo diinta u ka hadla ka kale ku idhaa diinta ma adigaa leh kaana baa la qof walbaaba qaybtiisa yar ha ku biyo batalaq soo suu doonaa ka yeelo marka adiga dantaada iyo hawadaada la soo galo iyo hawada reerkiinnana in indhacascas kaa soo baxaan tila ku celi waxaa tiri ku celi oo diyaargaroodo wax alla waxaad haysay nebigu cagsiguu ahaa marka isaga arrintu khusayso danka muu geli jirin shakhsiyadiisu qiimo lama lahayn laakiin marka diinta ilaahay xaggeeda loo dhaqaaqo ayuu isbedeli jiray wamaa yaquumu liqadabihi shay riwaayad kale waxay odhanaysaa cid hor istaagi kartayba ma ay jirin shayga keliya u cadhoon jiray diinta allay ahayd haddaynan cadhadeenna noocaa ka dhiginna iimaankeennu waa daciif waayo qofku kolba siduu ugu dhiidhiyo wuxuu muxuu ugu dhiidhiyaa jeclaanta uu jeceliyey haddaadan jeclo kulushahay oo xoolahaagii hortaada lagu baylihinayo maxaad samay ya gubanaysa haye haddaad qabiilku kugu wen yahay oo halkan lagu jarjaro qabiilkiina waad sara joogsanaysaa waryaane waxa wadaa waa maxay haddii allah misal axmed wax kale kugu wenyihiin wax alle wixii kugu weyn ayaad ka gubataa idan hadday diinta ilaahay kugu weyn tahay waad ka guban hadday wax kale kugu wenyihiinna waxa kalead ka guban marka caaisha waxay leedahay nebigu dulmi la dulmiyey weligii kama argosanin waay ilaa shareecada ilaahay iyo maxaarimta meel lagaga dhaco haddii maxaarimta ilaahay meel lagaga dhaco kaana min ashaddihim fi dalika qadoban ka ugu cadhada daran buu ahaa wamaa yaquumu liqadabihi shay bukhaariga saa qoray wamaa khuyira lama dooransiinin bayn amrayn qodob kale ku dartay nebiga haddii arrimaha ikhtiyaar la geliyo la ydhahdo shay kala dooro qaacide ayuu iska lahaa waa maxay kolba kii fudud maxaa dhacday nabiga markii la soo diray salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa la doorasiiyey ma boqor baad noqonaysaa rasuul ah se addoon rasuul ah keebaa fudude addoon noqoto inaad boqor noqoto keebaa fudud inaad addoon noqoto addoon baa noqonaya waxaa la dooransiiyey buuraha makoo dahaba iyo inuu maalinna gaajoodo maalinna cuno haye keebaa fudud waxaad odhanlay dahabkaa fudud soo ya ma fududa waayo xisaabtaa dambaysaa isaabtaa dambaysa halkaasaanay ka fududaanayn deetna wuxuu doortay maalinlaan cuno maalinlaan gaajoodo habeenkii leylat isra waxaa loo keenay laba hadhuub jibriil baa u keenay hadhuubna waa khamri hadhuubna waa caano nebigu wuxuu doortay caanihii kiibuu dhammay markaasuu ku yidhi hudiita wa hudiyat ummatuk adna waa lagu hanuuniyey ummadaadiina waa la hanuuniyey haddaad khamriga qaadan lahayd ummaddaadi waa halligmi layd ee adna marka kaasaa fudud waayo dee waa xaaraan iyo xalaal xaaraan iyo xalaalkii baa fudud soomaalidu imika waxay tidhi xaaraantaa fudud afka kamay odhan maxay ka yidhahdeen ficilkay ka yidhaahdeen waayo markaa xaaraan la yidhaha u shaqo tag iyo xalaal teebuu cararaya tanaa hore loogu dhiigeystaayo markiibay ku soo celinaysaayo hanti baad ka dhaqanoo wahaakada laakiin xalaashaa fudud oo bilaa xisaab ah oo xisaabteedu ka fududdahay waxaa la dooransiiyey toddobaatan gaaloo lasoo qabtay beder in dhegta dhiigga loo daro iyo in la gubo iyo in la madax furasho la sameeyo saxaabi wuxu yidhi aynu gubno gebigoodaba saxaabina wuxuu ihi dhegtaa loo daro dhiigga saxaabina wuxuu idhi halla maarata madax furashoha la sameeyo dhaqaalaynu isaga baahno waynu soo qaxnay nebikeebuu qaatay ya fidyaha laga bixiyo tibuu qaatay markaa tafudud qaacida u ahayd haddaanay tafududi dembi ahayn markay dembi noqoto kaana abcad annaas dembiga isagaa ugu fogaa قال xadثna بن أbي cمر قال xadثna سفyان عن محamed المنkdir عن cروة عن cائشhaة رضي الله عنها قالت اsتأdنa rajuل rajuل ayaa idan weydiistay calى rasuل الlah صل ل sلم nabiga ayuu guriga kusoo garaacay وأna cindahu anoo la jooga caaشha leh faqaala nebigu wuxuu uhi بiئsa xuma بن الcashiiرة qoys nin ka dhashay allaه xuma markuu gartay buu ihi nin qoys ka dhashay kii ugu lito wey أw qaala أkhu الcashiiرة nin qabiil la walaala oo qabiil ka soo jeeda kii ugu xumaa wey uma adina lahu haddana wuu fasaxay wuu soo galay falamaa dakhala markuu soo galay alaana lahu waa u debciye alqowla hadalkii buu u kharaja markuu baxay qultu waxaan kuhi yaa rasuul allah qulta waxaad tidhi maa qulta wixii aad tidhi uma intaa ka gadaalna alanta lahu alqowla hadalkii baad debcisay faqala wuxuuhi yaa caaishatu ina min shari nnaas waatan shari nas mubaalaqadii alifkii laga daayey ashari naas lama odhan ina min shari naasi dadka waxa ugu shar badan man mid tarakahu naasu dadku iskaga tegeen aw wadacahu naasu dadku ka dhaqaaqeen itiqaa iska ilaalin fuxshihi afxumadiisa ninka afxumo looga cararay eeyaanu kucayn oo kugu saydhin ya looga cararay kaasaa ugu liita nabiga waxaa u yimi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi saxaabi alimaam alqurdubi iyo alqaadi ciyaad iyo nawowi waxay ku sheegayaan uyaynata ibnu xusnin alfazari uyaynata ibnu xusnin alfazari nebigu wuxuu odhan jiray alaxmaqu lmuaac buu odhan jiray ya waa doqon reerkiisa haddana u taliya ayuu odhan jiray ninkani wuxuu ahaa nin aad iyo aad hadallada aan u meeldayin wuxuu doono iska idhaahdo waxaa la sheegay inay qisadan iyo tukala ahayd mooyaane wuxuu arkay caaisha maasuu yidhi tanna maxay ahayd tii xaaskaygii so haddaad dhimato ma guursado nabiguu ku leeyay soo haddaad dhimato e ma guursado marka muu aabba jira hadalku odhanay markuu guriga soo garaacay nebigu wuxuu uhi bisa akhulcashiira nin qoys ka soo jeeda ama ibn ibnulcashiira min qabiil ka dhashay waa kii ugu liitay hadhow markuu soo galayna hadalkii uuu dabciyey hadal macaanoo wanaagsan buu kula hadlay caisha waa hadalkii nebigu markii hore yidhi iyo qaabkuu soo dhaweeyey hadalmacaanida labadiiba isu qaban waaye su-aal bay diid waxay tihi yaa rasuul allah maxaa dhacay hadalkaana waa tidhi sanad loo dhaqanta riwaayada kale waxay odhanaysaa yaa caaishatu mataa caahidtanii faxaashan caaishaay goormaad igu aragtay anuu afxun afxumaad igu aragtay waa maya waxaa dadka ugu liita ninka afxumadiisa looga kala carre la war hebel ha u dhowaanina laga nabadgeli maayo afkiisiibuu saa kuugu saydhiyo balaayadiisiibuu kugu butaacine ha u dhowaani halkan waxay culimmadu idhaahdaan waa mudaaraad waxa la dhaha almudaaraad mudaahanana maaha almudaaraad mudaaraadku waa maxay mudaaraadka waxaa la yidhaahdaa badlu dunya lisalaaxi اdiini wاdunya badlu dunya adduunya in la bixiyo oo wejigaaga iyo macaani iyo hadal iyo gacan la bixiyo maxaa loo siinayaa lisalaaxi diini wadunya in diinti addunyadaba qofka loo hagaajiyo ayaa maxaa la samaynaya waa loo tanaasulaya hadalkaa loo macaanaynaya lacag baa la siinaya waa la waqaynaya waa la ilaalinaya taa maxaa la yidhaha mudaaraad in la ilaaliyo oo sharkiisa la yareeyo khayrkiisa la badiyo isagiina dadku ay ka nabadgalaan maxaa la ogolayn mudaahana mudaahana waa maxay waa badlu diin lisalaaxi dunya diintaada inaad hurto si adduunyada hagaagto diinta lama huro maxaa la huraa adduunyadaa la huraa si diinta iyo adduunyaduba u hagaagto markaa nebigu wuxuu samaynaya waa mudaaraad qofka afka xun leh ama dhaqanka xun leh in layska busteeyo layska maslexo oo hortiisa hadal wacan laga idhaa oo alla masal axamed hadal ku fiican yahay lagu qaboojiyo taas waa diin waa sharci waayo cala alaqal sharkiisa ayaa yaraanaya sharkiisaa yaraanaya inta loo jeedana waa intaa gebiga diintu waxa u timi taqliilu lmafaasid xumaanta in la yareeyo masaalixdiiyo wanaagana la kobciyo marka inta kula joogo haddii afku macaanaado oo dhibaato samayn waayo waa la guulaystay marka mudaaraadku waa caynkaa ee maaha munaaaad munaafaqad maaha waayo nebigu markii hore wuxuu yidhi biisa akhulcashiira oo cayshuu dareensiinayaa ninkan inaanu darajada ahayn ee ka hooseeyo hadhowna muxuu sameeyey wuu wanaajiyey marka qaabkaasoo kale in loola dhaqmo dadka caqligiisu yar hooseeyo ama cilmigiisu hooseeyo isagana waa udan ummaddana waa udan Eh, xadiikaasina waa xadii صaxiixa qaala xadaana sufyaan mwakicin qaala xadaana jumayc bn cumayr ibn cabdiرaحmaan اlcijli qaala xadaanii rajul min bani tamiim bni wuldi abi haala zawji khadiijata waykana abi cabdilaah can ibni labi haala can اlxasan bn cali radi alah canhuma qaala waa xadiikii dhowr jeerna soo maray qaala xusein bnu caliy sa'altu waxaan weydiiyey abi aabbahay oo caliya can siirati rasul lah sal slm fii julasaa'ihi dadka la fadhiista qaabkuu nebigu ula dhaqmi jiray ayaan weydiiyey faqaala wuxuu yidhi kaana rasul lah sal l slm rasuulka ilaahay wuxuu ahaa daa'ima albishri mid farxadiisa iyo furfurnaantiisu ay daa'im tahay albishir waa weji furnaanta nebigu waa weji furnaa gooryaaya mar walba weji furnaa waa inagii sheegnay hal mar buu wejiga tubayo cabasa watawallaa baa layidhi marka wejigiisu waa furfurnaa sahla alkhuluqi akhlaaqdiisu waa dabacsanaydoo aad bay dadku ugu soo dhowayn jireen oo dadku ugu soo dhowaayeen layin aljaanib dhinaciisu waa dabacsanaa oo wax adadayga lagama dareemayn wuu sii xoojiyey layin jabina muxuu yihi laysa bifadin mid qallafsan maaha ilahay baana taa caddeeyey fabima raxmati min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfadu min xawlik midka kan ma ahayn walaa haliidin mid qallafsana ma ahayn walaa sakhaabin mid dhawaaqana ma ahayn inagii soo marayna sakhaab mid dhawaaqid badan ha odhani mid dhawaaqa ma ahayn walaa faxaashin mid afxunna ma ahayn walaa cayaabin mid wax ceebeeye ma ahayn walaa cayaab bilcayn almuhmala mid wax ceebeeya dad iyo duunyo midna ma ceebayn jirin cunto iyo maryo waxba ma ceebayn jirin waxba waxba kama sheegi jirin kutubta qaar ba waxay qorayaan walaa hayaabin hay miidin qoray dhibic ya yuu hayaab u qoraya ma jiro cayaab ba u badannahay hayaab haddaad aragtana mid qiibo iyo xam badan ma ahayn iyana waa sax nebigu xanta ma aqoon waxba ma walaa mushaaxin mid mushaaxa maaha oo xidhiidhyo oo bakhayla ma oh, ahayn oo shux leh walaa mushaaxin mid shux iyo bakhaylnimo leh ma ahayn saa kutubta badankood saasay qorayaan qaar kale waxay qorayaan walaa madaaxin nusadaaq ah walaa madaaxin mid ammaan badan ma ahayn oo ammaanta badanna wuu necbaaba kutubta kale waxay qorayaan qaar kale haddana walaa mazaaxin mid kaftan badanna ma ahayn iyada qudheedu waa sax wuu kaftami jiray laakiin kaftankiisu ma saddexdaa waa lagu soo arooriyey laakiin ta inoo qoran baynu ku soconaynaa walaa mushaaxin mid wax cidhiidhiya oo dhaqaalaha cidhiidhiya mu ahayn yataaafalu wuxuu ismooganaysiin jiray camaa laa yashtahi laa ma idiin qoranta idinka dhammaantiin ya camaa laa yashtahi wuxuu isilowsiin jiray wixii aanu jeclayn laa bay inoo wada qoran dhammaanteen laakiin bacdu nusakh waxay qorayaan yataaafalu camaa yashtahi taasaana ka fiican oo laadu inay sila tahay fiican laada qoladay u qorantahay waa laga fiican yaha waayo waxaanad jeclayn awalba maad jeclayn isma moosiinaysid maxaa la isilowsiiyaa ma waxaanad jeclayn waxaanad laakiin waxaad jeceshay baad isilowsiinaysaa yataaafalu wuxuu isilowsiin jiray camaa yashtahi wuxuu jeceliye caaishana saasay odhan jirtay yataaafalu camaa yashtahi wuxuu jeceliye u isilowsiin jiray kaana laa yas'alu ahlahu طacaaman walaa yashtahaahu nebigu wuxuu jecelyay muu dalban jirinba wixii la siina uu cuni jiray wixii kale loo iska dayn jiray maxay tilmaamaysaa qanaaca taama ku qanacsiya wixii alla siiyo wixii yaallana qaado wixii aan jirinna faraha ka qaado yataghaafalu camaa yashtahi walaa yu'yisu ma quusiyo minhu xaggiisa raajiyahu ka wax ka rajeeya uma quusgooyo oo laga yaaba innaga ninka kaa dalbada haddaad haysan inaad siiso haddii kale iyo meeelayntood bilooda tiaado baystiin anigii baa maanta midhayno wallaahi afurkii baan meel ka ogeyno khalaas ma haye maca salaamat illaah oo dee ninkii aan baysteyn hayno quustay oo rajo dhigay inuu halkaa ka baxo laakiin nebigu saa ma ahayn saynu agga dambe ku sheegi doonno afar xaala buu samayn jiray hadduu hayo uu bixin jiray o haddaanu hayna wuxuu odhan jiray inta wax noo imanayaan sha allahu nasug maalinta wax noo yimaadaan ayaanu ku siin rajuu ku noolaysiin jirayo rajada qudheedu waa sad moogta habeeno ku seexanaya talo maxaa u iman doona nebiga talo maxaadka xoogay shaqo guribuu uga dhigay marka rajuu gelin jiray marmarna wuxuu odhan jiray ibta calaya suuqa tagoo orodoo sii amaaho anaa bixin doonee saddex noocu wuxuu bixin jiray ta afraadee ugu dambaysaa hadal wacan buu ku diri jiray oo jiray hadal wanaagsanoo khayr bay noqonayo way hagaagi doontaaye abshir khayran afartaa nooc laakiin waxba lama haye candhuuftaada dib cesho ma odhan jirin walaa yu'iisu minhu ma quusin jirin raajiyahu ka wax ka rajeeya walaa yujiibu ma ajiibi jirin fiihi walaa yujiibu ha odhani walaa yukibu muxuu idin qoray idinka walaa yukhayibu iyo labadaba waa loo dabdiya laakiin jiimkan uu idhigay sax maaha walaa yukhayibu ma ma guuldaraysiiyo fiihi wixii uu doonayayoo khaybo kuma rido guuldaro kuma rido ma idhahdo waxaasi khalaas ka gaba ka quusamaydha qad taraka waa ka tegey nafsahu naftiisa wuxuu ka daayey min alaai saddex naftiisa wuxuu u diiday saddex arrimood uu ka mamnuuca almiraau muranka u diiday jidaal lama odhanin almira waa muranka muranka waxaa la ydhahdaa kaaan waxbaba soo sidin adduuniya akhiratoona waliksaaru inuu wax badsado oo wax baso xoolo baso dhaqaalo baso dumar baso caruur baso kan baso igsaarka inuu iska daaye wamaa laa yacniihi waxaan dantiisa inuu iska daaye saddex buu nebigu naftiisa ka mamnuucay muran ka mamnuucay igsaar iyo waxbadsi alhaakum takaaur wa takaurun bilamwaali walawlaad iska daaye wamaa laa yacniihi iyo waxaan dantiisa ahayn min xusni islaami lmari tarkuhu maa laa yacniihi islaamka wanaagsanna oo wixii aan dantaada ahayn naa iska dayso wa taraka annaasa dadkana wuxuu ka daayay min alaain saddex saddexduu dadka ka daayay waa maxay kaana laa yadumu axada cid ma dhaleecayn jirin kow waa yahay walaa yaqiibuhu mise walaa yaciibuhu kaabidiin qoray walaa yucayibuhu iyo walaa yaciibuhu labadaba waa lagu dabdiyaa cayn buu ka dhigay soo ma walaa yaciibuhu ma ceebeeyo ama walaa yucayibuhu walaa yatlubu ma raadiyo cawratahu cawradiisa iyo ceebihiisa ma raadiyo walaa yatakallamu ma ku hadlo ila fii ma rajaa hawaabahu wuxuu hawaabkiisa rajaynaya mooyaane wax kale kuma hadlo kaana laa yadumu axada walaa yaciibahu ama walaa yaciibuhu ma ceebeeyo waa isku qodob nebigu waxba ma dhaleecan jirin cid ma ceebayn jirine aflagaada iyo xumaan laguma aqoon isagoo xataa nebiya iyo isagoo nebi ahaynba walaa yatlubu cawratahu qaladaadka qofkana ma dabageli jirin ya oo mu odhan jiri hebel muxuu sameeyey halkaa muxuu ku hayey haye tan kale muxuu sameeyey muu dabageli jirin muslimiintana wuu la hadlay wuxuu uhi yaa macshara man aamana bilisaani wlam ydkl اiimaanu qalbah laa thtaabu اlmuslimiin walaa tatlabuu cawratihim walaa tatlubuu cawraatihim faina man طalba cawrata akhiihi taطalb allahu cawratah wman alba allahu cawratahu yafdaxu walow fii jowfi ahlih wuxuu hi dadka muminiinta ee muslimiinta ah een iimaanka gaadhinow dadka xamanina ceebtoodana ha raadinina haddaad ceebta muslimka raadiso ilahay baa ceebtaada raadinaya nin ilaahay ceebtiisa raadiye ka war ninka ilaahay ceebtiisa dabagurayna gurigiisu ku dhex fadaxadeynaya iska daa bannaanka bannaanka iska daaye xaafadda dhexdooda ku fadaxadoobaysa marka dadka dadka dabagura inta badanna waynu aragnayba intay noolayn dadka qaar baa diin ka dhigtay inay cid daba guraan hebelkanuu leeyey hebelkan kaluu leeyey innagoo nool baynu aragnay iyadooba nooc kale ah oo inay sii jeedaan iyo soo jeedaan iyo hagaagsayn karaan la kala garanay sawaaban ayaa la arkay waayo way dhacday walaa yatakalam ila fii ma raja awabahu wuxuu ka hadli jiray wixii uu rajaynayo abaalkiisa wixii wax ka helay inbuu ka hadli jiray waidaa takalama hadduu hadlo atraqa way gorod laalaadin jireen julasaa'u dadka la fadhiyaa way foorarsan jireen goraday laalaadin jireenoo madaxay rogi jireen kaannamaa waxaad mooddaa calaa ru'uusihii madaxooda inuu ku sugan yahay adayru shimbir shimbir inay madax ka saaran tahay geela waa ninkii arka waa arkay markay baashan huriyadu cunayso saasuu idhaahdaa qofkan markuu war fiican ku socdo hadal wanaagsan uu dhuuxayo baalka waa uu u gororiyaa fa idaa sakata hadduu aamuso takallamuu way seenyaalaha isla yaqaaneen goormaa saxaabada hadal loo ogoliyey markuu nebigu aamuso markaa uu aamuso hadalkoodii bilaabanaya laa yatanaasacuuna ma kala jiitaan cindahu agtiisa alxadiia warka ma kala jiitaan anuu ay kuiiy aniga ii daaya aan kaa dhexgalayo waxaa ma laha fadhigiisu takallama cindahu ka agtiisa ka hadla ansatuu lahu ay u aamusaan xataa yafraqa ilaa uu dhammeeyo xadiiuhum warkoodu xadiiu awalihim yadxaku mima inta intaynaan gaadhin bal qaybta hortaan ka hadalno saxaabada markuu nebigu hadlo khushuuc bay la foorarsadaan waxaad mooddaa inay shimbiri madaxa ka saaran tahay marka goormay hadlayaan markuu aamusay isagu laa yatanaasacuuna cindahu alxadiid waxyaalaha aan wanaagsanayne aanay lahayn waxaa ka mid a ah, qof hadlaya oo geesima gaagaxee aan kaa dhexgalayo galayo aan afkaaga duqsi ku noqdayo aan hadalka kaa kala jarayo waxaa ma laha markuu dhammeeyo ayaad taada qaadanaysaa nidaamkaasaa u yaallay waman takallama cindahu ansatuu lahu xataa yafraq ninka hadlana waa la wada aamusaya ilaa uu dhammaynaya waa hadal hadal ma dheere wey xadiiuhum warkooduna cindahu agtiisa xadiiu awalihim lafdadaa yar culimmadii sharxaysay saddex qowl bay ku sharxeen qolo waxay idhahdeen xadiiu awalihim si ay u kala horeeyaan wey si ay u kala horeeyaan ay usoo kala horreeyeen bay u hadlaan waa macnaha ugu daciifsan kaas macnaha ku xiga waxa weeye xadiiu awalihim waxa weeye ka ugu horeeya markaad sheekada qofka koowaad bilaabo dadku waa halkan majliska nebiga ka ugu horeeya iyo ka ugu dambeeya cid daalani ma jirtee kii ugu horreeyey loo xamaasaysnaa ayaa ka ugu dambeeyana loo xamaasaysan loo firfircoonyi saana waa lagu macneeye oo macnaha labaad waana macno qawiya oo xoog badan xadiiu awalihim macnaha saddexaad ugu fiican waa in la ydhaha xadiiu afdalihim ka ugu fadliga badan qaabka uu hadlo ayaa loo wada hadlaya macnaha ka liita wuxuu ku sargoosanayaa ka ugu fadliga badan haddii abubakar joogo qaabka abubakar u hadlay ayaa loo wada hadlaya teembadiisa laga soo degi maayo marka nimbadee caqligiisa iska hadli maaye waxaa la samaynayaa qofkaasaa lagu sargoosanaya noocaasaa loo wada hadlaya yadxaku waa qoslaya mima yadxakuuna minhu waxay ka qoslaan qoslka waa soo marna oo dhowla cadayne wayatacajabu waa cajabaa mima yatacajabuuna minhu waxay ka cajabaana uu la cajabaa wayasbiru waa sabraa lilghariibi soogalootiga cala aljafwati jafwadii adaadayga uu sameeyo uu ku sabrayey fii mandiqihi hadalkiisa qallafsan wamas'alatihi iyo su-aasha qalafsan xataa in kaana asxaabuhu asxaabtiisu waxabay ahaayeen layastajlibuunahum qaar soo kaxaysta oo u yeedha nimankaa qariibka ah wayaquulu waxaan u odhan jiray idaa ra'aytum haddaa aragtaan taaliba xaajati mid dan raadinaya yadlubuha oo doonaya faarfiduuhu siiya oo dantiisii siiya arfiduuhu ay acduuhu walaa yaqbalu ma aqbalayn ahanaa'a maan ilaa min mukaafi'in ay ilaa min muqaarib mid dhedhowaynaya mooyaane mid taraaraya oo dhaafinaya ammaan kama yeeli jirin walaa yaqdacu ma jari jirin calaa axadin qofna xadiisahu warkiisa xataa yaxuusa fayaqdacahu binahyin aw qiyaam intaa waxaa la leeyahay nebigu waxaanay ku qoslaan buu ku qoslaysna macnahe waxa weeye la mid buu ahaa hadday shay ka dhoolka qoslaan isaguu dhoolacadinaya qofka qariibka ahee cusubna wax aanu kan saxaabigee meesha jooga uga dulqaadan ayuu ka cusub uga dulqaadanaya waayo ka cusubi ma garanayo xuquuqdii nebiga ma garanayo qaabka loola dhaqmo qofku haddaanu waxba garanay jaahil yahayna waa loo cudurdaara marka ninka jaahilkii haddii hadalku ka tartaraaro ka beedhbeedho iyo haddii suaashu ka qaldantaba wuu u dulqaadanaya laakiin saxaabada waa rag la tarbiyeeyo laga yeeli maayo dhacdhaca iyagu waayo dee tababari bay ka soo baxeenoo waxbay kala garanayaan taas maxay keeni jirtay inay saxaabadu u yeedhaanba nin qariiba oo reermiyiya oo caqli badan oo su'aalo badan u way ka heli jireen maalinta nin reermiyiya oo caqli badan yimaado su'aalo badan buu nebiga weydiinaya iyaguna ka guntayaan aad uga faa'iidayaan gaar ahaan goortii ay soo degtay laa tas'aluu can ashyaa'a in tubda lakum tasu'kum markaasaa waxaa laga mamnuucay su'aalo badan nebigu wuxuu yidhi haddaa aragtaan nin dan wata dan raadinaya fa arfiduuhu siiya waa hadalkii u cajiibsanaa wey nin dani ka maqantay haddaa aragtaan taakuleeya baadi buu raadinaya baadiya la raadiya arrin baa ka yar xun arrinta u hagaajiya waxbuu raadinaya dhaqaale siiya idaa ra'aytum aaliba xaajatin yalubha faarfiduuhu walaa yaqbalu sanaa ila min mukaafi nebigu wuxuu ammaanta ka aqbalayay mukaafi ay muqaarib ka dhadhaweynaya ee darajadii nebiga dhadhaweynaya laakiin nin afgarooca ah oon ammaani karayn kama yeelayn mid taraaraya oo waxaanu lahaynba siinaya oo xadka ka baxayana maka yeele walaa yaqdacu ka jari maayo calaa axadin midna xadiioo warkiisa xataa yaxuusa ilaa uu dhammeeyo yaxuusa xataa yajmac hadalkiisa uu soo afmeero zaay baa lagu macnaya xataa yaxuusa xa iyo za kutubta qaar ba waxay qorayaan xataa yajuura oo jiim halkii xaadana jiim bay ka dhigeen wa ii soo socotaa iyadana waan sheegi doonaa xataa yauu waan sheegay xataa yjuua waa tay qoranba xataa yajuusa ilaa uu gudbo oo dhammeeyo yjuusa waa jaasa yjuus markuu gudbo ee uu taas waa idin qorantay soo maaha xataa yajuurana kutubta qaar bay ku orantay yajuura ilaa uu dulmi sameeyo hadduu dulmi sameeyo oo taraaro oo cid madaxa jabsado markaana waa joojin jiray fayaqdachu uu ka goyn jiray markaa muxuu ku goynayaa binahyin inuu ka joojin oo jooj aw qiyaami ama iska kaco nebigu labadaasuu ku jiray maruu hadli jir ohan jir jooji halkaa ku jooji waad qaldantee marna iska kici jiroo kol hadduu kacay waxaa la garanayaa ama warkii baa dhammaaday ama warkii baa qaldamay saasaa fadhiga nebiguna ahaa fadhiyadeennuna inay sidaa ahaadaan baa la rabaa qaala xadaana maxamed bin bashaarin qaala xadaana cabdiraxmaan mahdi qaala xadaana sufyaan can maxamed munkadir qala wuxuuhi samictu waxaan maqlay jaabir bin cabdilaahi oo yaquulu leh maa su'ila lama weydiinin rasuulu lahi sal l shayan qaduu weligii hore faqaala ma odhan ilaa weligii lama odhanin cabdulahi bn canas maalik wuxuu ihi kaana axsana annaas wa ashjaca annaas wa ajwad annaas nebigu dadka waa ugu qurux badnaa oo ugu geesisanaa oo ugu deeq badnaa marka haddii wax la weydiiyo weligii laa mu odhanin waa sheegaynay inuu siiyo iyo inuu u ballanqaado iyo inuu yidhaahdo suuqa galo magacayga ku sii ammaaho iyo inuu hadal wacan kaga taga mooyaane laa mutuxan weligii mu odhan ninkii gebiye wuxuu idhi maa qaala laa qadu ila fi tashahudihi lowla tashahudu lakaanat laauhu nacam weligii laa ma odhanin isagoo ashahaadanaya mooyaan haddaanay ashahaadda laa ku jiri lahayn halkaana nacam buu gelin laa lakiin waana gelayn nacam halkaa ma gelayso halkaa waxaa gelaya waa maxay uun laa unba geli kartaa marka nebigu saasuu samayn jiray deeqdiisuna xad ma lahayn قال حدثنا عبد الله بن cمrاn abuالqاسm الqرشhi الmkiyu qala حدثنا إbrahim بن سعد عن iبni شهاب عن cubayd الlahi عن iبn عباس رضي الله canهuma qaala kaana rasul اlah sal slam wuxuu ahaa أjwad الnaasi ka dadka ugu deeqsan bilkhayri khayrka iyo wanaagga wa kaana أjwada ma yakuun xiliyadiisa xilliga ugu deeqda badanina fii shahr ramaضaan bay ahayd xataa yansalika ilaa uu ugu deeq badnaa fayaأtiihi waxa u imanaya jibriilu jibriil fayacriضu calayhi الqur'an qur-aanka ayuu bandhigaya faidaa laqiyahu jibriilu jibriil markuu la kulmo kaana rasul lah sal slm wuxuu ahaa ajwada bilkhayri mid khayrka ugu dadaal badan min ariixi اlmursala dabaysha la diray ee khayrka lala diray se u dheerayso ayuu uga dheeray badnaa xadiikan wuxuu leey cbdillahi bni cabaas nebigu wuxuu aha kaana ajwad annaas dad buu ugu deeq badnaa xaqiiq weey waayo wuxuu bixin jiray cid bixisay horena looma arag dibna loo arki maayo nin saxaabiya markii dambe saxaabi noqday cafwan markaa saxaabi muu oo nebiga la socda oo ku jira afartii bilood ee la dooransiiyey islaamnimada ayaa wuxuu arkay ai laba buurood dhexdood buuxiyey saasuu u jaleecay sui maxaad eegeysaa suli aiga oo miyaad jeclaan layd ha qaado gebigooda ood leedahay laba buurood maxaa buuxin karaa waxaan isleeyahay kun ama dhowr kun ugu yaraan ayaa laba buurood buuxin karaa waxaa dhacday inuu siiyo boqol geela xakiim bnu xisaam oo kale boqol buu siiyey maasuu soo noqday suu boqol kale siiyey suu soo noqdee suu boqol kala siiyey markuu saddex boqol siiyey ayuu wacdiyey ina hada almaala xulwatun khadira maalku waa macaanyi xagga carabka xagga kalena indhahana waa cagaaranyi haddii wixii lagu siiyana qaado wixii kalena hawa qaltaagin maalintaasuu joojiyaba inu bani wax ka qaato ilaa uu ka dhibanayey marka maalin kale waxyaalaa cajiibka ah maalin waxa loo keenay boqol kun oo diinaar lacag kayna caadi iyo dirham aan idhaahdo hortiisaa la daadiyey dabeetna waxa u yimid dadkii wuxu gurta gurta ninba inbuu ka guranayey ninba wuxuu qaadanaya waaye cabbaas u yimi adeerkii oo hi ilaahay baa yidhi qul قل ayuha nabiyu qul liman fii aydiikum min alasra in yaclam illaahu fii quluubikum khayran yu'tikum khayran mima ukhida minkum wayakfir lakum waa ti wa lagu siin doonaa isii maanta siduu guro wuxuu buuxsaday kiishkii markuu buuxsaday aysle qaad uu qaadi kari waayo ila qaada sui may lagula qaadi maayo waxaad qaadi kartu maad qaadanaysa waxbuu ka ride wuxuu isle qaad mare la qaada may mamnuuc lagula qaadi maayo in kaleu ka riday intiibu qaado u dhaqaaji nebigu wuxuu sii eegayey isagoo dhoolla caddaynaya cabaas da'duu joogo iyo xoolo jacaylka ayuu nabigu aad iyo aad ugu dhoolla caddaynayey sidiibu ku daayey markaa nebigu deeqdiisu xaddhaaf bay ahayd wa kaana ajwada maa yakuunu fii shahr ramadaan deeqdiisu waxay labanlaami jirtay sanlaami jirtay ramadaan xataa yansalikha fayaatihi jibriil qaabkaa waxaad ku jira taqdiim iyo taakhiir baa halkaa ku jira waa inaad habaysaa e, fii shahr ramadaan fayaatiyahu jibriil ramadaan markay tahay jibriil baa u imanaya muxuu la joogayaa fayacradu calayhi alqur'aan xataa yansalikh halkaasay gelaysaa hamoodii ramadaan markay dhammaato kabacdi buu jibriil u xataa yansaliq waa la soo qadimay ee waxa weeye xilliga ramadaan ee jibriilu yimaado ee qur-aanka ay subciyaan markaasaa khayrkiisu sii badanaya culimmadu waxay leeyihiin wuxuu khayrku badanayaa xilliga wanaagsan iyo qur la akhriyayo iyo qof saaxiibka wanaagsan ee kula jooga saddexaasaa labalaabayay saddex laabayey maaratay deeqda nebiga keebaa lagu dul akhriyayey culimmada qaar baa hadalgeliyey oo yidhi jibriil baa nebiga ku dul akhriyayey laakiin sida waxa weeye waa ardaya macallin bay isu yihin nebigaa ku dul akhriyayay jibriil oo waxa weeyaan de waa waa macallinkiisi weeye qur-aanka baray ee u akhriyey kaana rasul lah sal sl ajwada bilkhayri min ariix اlmursala qaala xadaana qutayb bnu saciidin qaala xadaana jacfar bn sulaymaan can haabiti can anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kaana nebiyu nebigu wuxu sal اllahu alيه wasalam laa yaddakhiru midaan kaysanin shayan shay ligadin barri uma kaysan jirin laa linafsihi walaa liahlihi oo soo inagii soo marnay maaha inuu berigii dambe sanad kaydin jiray quudkii waxay culimmadu leeyihin wixii uu sanad kaydiyey bilo yar baa lagaga soo bixi jiray waayo markiiba dadka baahan buu siin jirayo markaa xadiidka yidhi wuu kaydiyeyna xagga horuu ka sheegay markay raashuku yimaadaan intii sanad ku filan buu dhigi jiray xadiidka yidhi muu kaydin jirina wuxuu sheegay xagga dambe oo laba saddex bilood markay ka soo wareegaan wixii bahanaa waayo alaab halkan taadsan oo teedsan oo tiirsan iyo dad baahan nebigu ma daawan jirine wuu bixin jiray saasaa labada xadiis laysku waafajinaya marka hore waa dhigaya marka dambena waa bixinaya xadiikaasina waa xadiis saxiixa qaala xadaanaa haaruun ibn muusa ibn abi alcaqamat almadiniyu qaala xadaanii abi can hishaam ibni sacdin can zayd ibni aslam can abiihi can cumar bn khadaab radi allahu canhu ana rajula jaa ilaa rasul lah sal slam fasalahu wuxuu weydiiyey an yucطiyahu inuu wax faqaala nebiyu wuxuu uhi maa cindii shayun agtayda waxba kuma hayo walaakin ha yeeshee ibtac iibso calaya ay cala smii magacayga ku iibso orodoo ama qaado magaalada waxaad tidhahdaa nebiga ay siinaya salawaatu rabbi wasalaamu calayhi iyo amahiya faidaa jaaanii markuu ii yimaado shayun shay qadaytu baan bixinayaa nin buu suuqa u diray uu leeya suuqa galoo magacayga wax ku amaaho qadar kaa qaadana mu odhan intuu qaadan karaa faqaala cumar wuxuu idhi yaa rasuul اllahi qad acdaytahu waad siisay fama kalafaka allahu ilaahay kuguma kalifin maa laa taqdiru calayhi wixii aad hayso aad bixisay waxaanad haynin sii qaata ilaahay kuma kalifine ma iska daysid fakariha nebiyu nebigu wuxuu diidey qowla cumar qowlkii cumar waa diidey faqaala rajulu nin baa yidhi min alansaari ka mid rasuul allahi rasuulka ilaahayow anfiq bixi walaa takhafha cabsanin min dilcarshi allaha carshiga u saaxiibka ah iqlaalan inay wax ka yaraadaan ilahay inay wax ka yaraadaan ha ka baqanine bixi rasuulka ilaahayo fatabasama waa dhoola caddeeyey rasul lahi sal slam wa curifa waxaa la arkay fii wejhi wejigiisana albishru farxad baa laga arkay liqowli اlansaariyi qowlka ansaariguu ku farxay uma qaala wuxuu ihi bihaada umirtu taasaaba aniga amray inaan bixiyo bixiyo bixiyo xagga ilaahayna aanan wax la'aan ka cabsanin iyo inay wax yaraadaan taasaa lay amray labada hadalee meesha ka dhacayba waa laba hadaloo sax ah waayo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi deeqdiisa iyo akhlaaqiyaadkiisa xaddaafka ah ayaa waxay keeneen inuu yidhaahdo wuxuu hayay markuu bixiyey xataa intuu suuqa gasho orod magacay ku qaado laakiin adigoo maanta jooga haddaad tiraa orodo eh, hebelow suuqa galoo qaado de bakhaar buu raran bakhaar intuu rarto gebigiiba ee ayaa daymoobi soma marka inaad u xadidoo tidhaahdo intaa ka qaada hebel warqadu ugu qorto oo dee inaad ka bixin karta ay tahay iyo inaad tidhahdo markaa waxeelaanku siin doonaa labadaasubay ku istaagaysaa laakiin haddaad tidhahdo ordo qaado candhablaahi ku jari say hadhowto ee meel alle meelaad ka soo noqoto la waaye marka cumar xaggaasu ka eego wuxuu yidhi nebi alla iskalifine waxaad haysana bixi wixii kale markay ku yimaadaan bixi taas wuxuu ka egay maqdiradii awoodda iminka taagan saxaabiguna wuxuu egay khasnadaha ilaahay mustaqbalku eega maanta ma hayside berri bay iska soo dabadhici insha allah markaa wuxuu idhi anfiq bixi walaa takhaf min dilcarshi iqlaala macnaheedu waxa weeye qof kaa qiimo badan oo kaa cilmi badan oo kaa caqli badan wax waa loo sheegi karaa sheegidda loo sheegayaana ma aha inaanu garanayn ee waa dhiirigelin nebiga in la baraya ma aha in ilaahay waxba ka yaraanayn la bari maayo ee waa dhiirigelin ku dhiirigelinayo wuxuu uhi nebi allo bixi ilaahayna inaan waxba ka yaraanayn waad og tahay dee ha u baqanin nebigu waa dhowlacadee wuxuu idhi saasaaba lay faray marka hadalkaa wanaagsanee uu yidhi saxaabigu ayaa nebigu ku farxay riwaayo kale waxay odhanaysaa anfiq bilaalan oo riwaayo kale waxay leedahay bilaal buu la hadlay bilaal buu la hadluu yidhi anfiq bilaalan walaa takhsha min dilcarshi iqlaala قال xدثنا علي بن xجر قال xدثنا شhريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معawd بن عفراء قال waxay tihi utiitu النبي nbiga ataytu النبiya nebigaan u keenay biqinaacin ayaanu keenay qinaac waa abaq min rudabin timirtii rudabka ahayd wa ajrin zuqbin waynu soo marray xadiiskan wa ajrin waa wax yaryar ay jamcu aajur yaryar oo zuqbin dhilan waa baalkii la odhan jiray muxuu ahaaye shamaamkii wey waa baalkii nebigu jeclaa addubaa cafwan aan dhahdo wa ajrin suqbin ala cal buuxda oo dahab iyo xuli ah dahabku waxa weeye waa kanaan laga shaqayn baa dahab laydhaha alxuliyina waa ka laga ee laga dhiga wax la xidho ama dhago ama silis ama wax la marka nebigu inantaa yar ee alaabta u keentay maxay u keentay waa baalkii qisaaga ahaa badiiqa ahaa shamaamkii iyo oo yaryar weliba ayaa u keentay iyo waxoogay rudaba isna gacan dhanoo dahaba ayuu soo siiyey shayga loo keeniyo shayguu ku celiyey shaqe iyo shuqul toona laha qaala xadaana cali bnu khashram wakayru waaxidin qaala waxay idhahdeen anba'ana ciisa bnu yuunus can hishaam bni curwa can abihi can caaisha radi allahu canha ana nebiy sal l slam kaana wuxuu ahaa yaqbalu mid aqbala alhadiyata hadiyadda waa aqbalay wayusiibu calayha waana abaalinayayo waa ka jawaabayey iminkaynu arkaynay isagoo hadiyaddii loo keenay isla markiiba ka jawaabay markaa nebigu waa ka jawaabayey waana aqbalayey culimmada qaar baa yidhi hadiyadda qofka kuu keenaya iska eego hadduu wax kaaga doonayana Eh, ka aqbalin haddaanu wax ka doonayna ka aqbal alimaam alhazali oo kale lakiin waa la naqdiyey waayo nebigu mid wax ka doonayay midaan ka doonaynba waa ka aqbalayey waana ka sawaabinayey baabu maa jaa fii xayaai rasuuli lah sal slam xayaa marka la madeen la dheereeyo waa waaxishoodkii alxaya haddii la gaabiyana waa almatar marka hamsaha marna ka goynin alxaya haddaad tidhaahdo roobku kaa noqonaya alxayaau waa waa xishoodkii laba xadiis buu ku keeni doonaa xishoodku waa dhaqan aad iyo aad u fiican waa dhaqankii ambiyada nebigu wuxu uhi ina mima adraka annaasu min kalaami nubuwati اluula ida lam tastaxi fasnac maa shiئt wuxuu nebigu uhi ina likulli diinin khuluqa wa khuluqu اlislaami اlxayaa diin walbaaba akhlaaq bay leedahay far waaweyn ugu qoran oo ugu muhiimsan islaamkana waxaa ugu muhiimsan alxayaa xishoodka mar kale wuxuu yidhi alimaanu bidcun wa situuna shucba faaclaaha qowlu laa ilaha ila allah waadnaaha imaadat lada can اطariiq wاlxayaau shucbatun min aliimaan marka waa laan iimaanka ka mida iimaanku mar kale nebigu wuxuu soo maray nin ka waaninaya walaalkii xishoodka xishoodaysa maxaad la xishoonaysa gabadh baat caynka wuxuu uhi dachu daa faina alxayaaa laa yaأti ila bikhayr wanaag mooyaane xishoodku wax xun ma keenee iska daa maxaa la yidhahdaa xishood waxaa la yidhahdaa khuluqun yabcau cala ijtinaabi alqabaa'ix waa khuluq kuu diidaya xumaanta ayuu kuu diidaya wuxuu soo shaacbaxayaa markaad xumaan maagto aa ah, ah, ku odhanaya hebel baa tahay waxaa yaan lagugu sheegin yaan waxaa lagugu soo hadalqaadin xuluq baa la ydhaha waata keenaysa xataa dad gaali ih inay xumaanta iska daayaan ninka la curwata ibnu mascuud athaqafi isagoo gaala oo nebiga la doodaya oo nebiga la hadlaya ayuu abubakar hadal kulul ku yidhi intasaa uu yidhi ninkani waa ayo waa abubakar uu xishooday abaal hore aad igu lahaydoo maan ka jawaab abaalkii maanan gudin abaalkaagii maanan gudin marka waan jawaabtii waan liqayaa buuri muxuu sameeyey wuxuu xishooday abaalkii loo galay abu sufyaan nebigaa laga waraysanaya colyiin oo ay dagaallo badan wada galeen waxaa ka waraysanaya boqorkii ruumaanka wuxuu yidhi wallaahi nimankay daba taagani weligood inaanay odhan karin waa beentaa waanay ka liiteenna igu yidhaa waa laakiin anaa ka xishooday inay hadhow maka kaga sheekeeyaan warya abu sufyaan lama yaqaano nin baa waraystayoo been buu garhka u geliyey war yaa been weyna marka inay hadhow igu sheekaystaan baan diiday buu idhi isagoo gaala ka laga waraysanaya waa isnacbiyi marka alxayaa waa dhaqan aad iyo aad u fiican cumaan bn cafaan baana nambar wan u ahaa saxaabada astaqu nnaasi xayaaan cumaan قال xdثna محمود بن غyلان قال xdثna أبو داود قال xdثna شعبة عن qتاaدة قال سمعت جابر cبداللahi بن أبي cتبة يxadiث عن أبي سعيد الخdري قال كاna رasuل الh صل ل sلم rasuulka ilah wuxuu ahaa أشhaد xayاءa mid ka xishood badan min الcadraaءi gashaanti فيi khidriha oo ku jirta shaadirkeedii khidriha waxa weeye buulkeedii yaraa wa kaana wuxuu ahaa nebigu idaa kariha shayan shay hadduu naco curifa waxa laga garan jiray fii wajihi wejigiisa laga akhrisan jiray markaa nebigu hadduu wax naco horta gabadh gashaantiya inan gashaantiya oo buulkeeda yar ku jirta ayuu ka xishood badnaa gashaantimu intay dibadda u soo baxeen xishoodkii hore ma jiro laakiin gashaanti la ilaaliyey oo guriga aan dhaafin oo halkaa ku asturan oo wax walba ka xishoonaysa ayuu ka sii xishood badnaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka xishoodkii qatilaaduna farqi weyn baa udhexeeya isagoo nebigu dadka ugu xishood badan ayuu doodayey oo uu xujadaysa dhiganayey oo diinta gaadhsiinayey isaguna qof marka meel loo shega l kelmaddan dadka u jeedi oo halkaa ka hadal waan xishoonaya taa xishood lama idhaa waan qatilayaadhe qatilaaduna waa xanuun dhakhaatiirtaa loo geeya ya marka <laughs> xishoodku waa ka duwan yahay xishoodku waa akhlaaq wanaagsan wey haddii shaygu nebigu naco wejigiisaa laga akhrisan jiray labadaba nacaybkana waa laga akhrisan jiray farxaddana waa laga akhrisan jiray xadiikaasna waa xadiis صaxiixa qala xadaثna maxmud bn haylaan qala xadaثna wakiicu anba'na sufyaan can mansuurin can muusa bn cabdillahi bn yaziid alkhadmiy can mowla lcaaisha qaala waxau yihi qaalat caaishatu caaishaa tidhi maa nadartu ma eegin ilaa farji rasuuli lahi sal ly slam aw qaalat waxay tidhi maa ra'aytu